الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين ثم اما بعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم يسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون وأيتها المسلمات marka u horaysa iyo mar walba waxaynu u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala allihii ina ka dhigay ummad muslimiina oo ilaahay taqaana oo rasuulkiisii taqaana oo micnaha loo abuuray garanaysa allahaasaa mahadis kale ilaahay baynu u mahad celinaynaa in uu kitaabka qur-aanka ah ee kariimka inoo soo dejiyey ilaahay baynu u mahadnaqaynaa rasuulkeennii suubanaa inuu inoo soo diray calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo diinta iyo shareecada inoo bayaamiyey bayaanan shaafiyan ilaahay waxaynu ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ina ku duway dariiqa wanaagsan ee shareecada iyo fahamka suuban ee toosan inuu ilaahay ina ku duway oo duruuqda dalaalka iyo wixii la mida ilaahay ina ka duway alxamdu lilaahi calaa nicmati alislaam intaa bacdigeed wakhtiga yare kooban aynu haysanno ilaahay waxaan ka baryayaa aniga erayga ama erayada odhanaya iyo cidda dhegaysanaysaba inuu ku anfaco fi lxayaati wa bacda almamaat kelmaddu waxay ku saabsan tahay guurka iyo noloshiisa wax ka mida ah. waa masalo bulshada halkan fadhida qaybina iminka ay ku dhex jirto nolosha caynkaasa qaybina ay nolosha caynkaasihi filayaan wakhti dhow in ay haddii alla idmaayo ku biiraan sidaa awgeed waxaa shareecadu ay siisay miisaan aadu culus oo qofka muslimka ah inuu wax weyn ka ogaado ay u baahan tahay sidaasoo noqonaysa in shareecadu meeshay dhigtayna uu qofku fahmo waayo aragnimada iyo waaqica nolosha iyo dhaqanka wanaagsanna uu qofku wax badan ka haysto sidaa awgeed baa waxa weeyaan qofku marka uu qoys yeesho waa qof horumar iyo tacliin iyo jaamacad qoyska arrimihiisa ku saabsan buu ka baxayaa marba galaas buu ka gudbayaa marba meel buu ka sii tallaabayaa ilaa uu marka dambe noqdo qof isagii mustashaar ah oo masaladan ciddii uu ku dhaamo markaa uu uga faa'iideeyo qur-aankeenna qiimaha badan ee ilaahay wax walba ku koobay guurka markaad fiidhiso asaaliibta iyo qaababka kala duwan ee ilaahay guurka uga hadlay subxaanahu wa tacaala fii suurati الnisa oo kale fankixuu markuu guurka boorinayo maa taaba lakum min الnisaaءi maثna وثulaثa وrubaac ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala guursada raggii baa lala hadlayaa wixii idin wanaagsanaado xalaal idiin noqdo oo dumarkii ah guursada laba laba u guursada saddex saddex u guursada afar afar u guursada mar kale nebigu sala allahu aleyh waalih wasalam isagoo yaro taabanaya wuxuu yidhi faman raqiba can sunnatii falaysa minii guurku sunnadaydii iyo waddadaydii ayuu ka mid yahay iyo manhajkaygii aan la imi ciddii ka baydha ama ka weecata ee diidda waa qof dariiqaygii ka weecday waa qof dariiqaygii ka weecday qofku hadduu dariiqa ka weecdana meel aan wacnayn bay u baydhaya guurku nebigu sal allau aleyh wasalam markuu tilmaamayay waxaa ka mid a yaa macshara shabaab man istaطaaca minkum اlbaءa falyataزawaj fainahu agadu lilbasr waaxsanu lilfarj wuxuu la hadlayaa jamaca dhallinyarada rag iyo dumarba war ha la guursaduu nebigu leeyay sala allahu aleyh waalih wasalam qofkii awoodi karaya xag caafimaad iyo xag dhaqaale inuu qoys yagleelo oo samaysto ha guursado fawaa'idda laga helayo markuu nebigu sheegay kow waxaad ka helaysaa fainahu agadu lilbasr indhaha ayuu guurku daboolayaa oo wuxuu ka daboolayaa maxaanku idhaahdaa inuu u hanqaltaago wax kale soomaalidu waxay tidhaahdaa doob dareen baa dilay ninka doobka ahi hadday inantu ka hor dhaqaaqdo inay isaga u laafyoonaysu moodaya laakiin ninka qoyska lihi dee tiisa habeen maalin hor maraysa marka inan dhaaftay iyo mid ku soo socotaa wax weynuma arkayo isaga waa nin hawshiisu isku bustihiisa meel buu u yaallaa laakiin ninkaan bustihiisu meel u oolin tii dhaaftaaba wuxuu moodayaa isaga inay u jeedo dareenkaasaa ku jira marka indhahan wax lagu eegayo isagaa u daboolid badan guurku cawrada iyo xubinka tarankaana isagaa u wanaagsan ilaalintiisa xumaan iyo xaaraan laga dhowro qofkii aan guurka awoodin nebigu wuxuu tilmaamay sal ly slm ha soomo haddaadan guurka awoodin soon soonkaasi wuxuu keenayaa shahwadaadu inay jabto qofku markay shahwadiisu jabto oo bimacnaa dee uu gaajoodo haraado hamadiisu way yaraanaysaa sidaa awgeed kabti baa ku imanaysa inuu isxakameeyo qofkaasi qur-aanka markaad fiidiso suwar kala duwan ama qaab kala duwan buu guurka dadka ugu booriyey mar alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa guurku inuu yahay min sunani alanbiyaa'i waalmursaliin rususha iyo ambiyada iyo hadyigoodu inuu guurku yahay ayuu alla tilmaamaya walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan waduriya rusul adiga kaa horraysay baanu dirnay rusushaa waxaanu u yeelnay ooriye iyo ubad ubad iyo ooriyo ayaanu u yeelnay buu alla leeyay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay in eh, rusushii uu diray badankoodu midhya laba mooyaane ubad iyo orya inay lahaayeen taa micnaheedu waxa weeye waa in la guursadaa dacwad ha lagu mashquulsanaado aqoon maadiya ha lagu mashquulsanaado ganacsiya tacab ha lagu jiro noloshu qaybta addoonti kaga jir waa inaad guursataa waayo rusushii ilaahayoo xil weyn uu saaray oo risaaladii gudanayey kama ay tegin inay orye yeeshaanoo ubadna ilaahay uu siiyo xaggaa shareecadu way ka milicsatay waxay kaloo shareecadu mararka qaarkood waxaa jira xadiid imaamu tirmidi uu soo saaro oo sanadkiisa culimmadu ay wax ku sheegaan laakiin micno ahaan u sax ah xadiidkaasi nebigu wuxuu leeyahay arbacun min sunani lmursaliin afar arrimood sunantii ambiyadai rusushay ka mid tahay alxayaau wاzawaaju wasiwaaku alxayaau wاtacaturu wasiwaaku wاnikaax xishoodka iyo qofku inuu dee is-udgiyo oo cadar iyo wax wanaagsan marsado oo dhididkiisa uu ku hagaajo iyo guurka iyo cadayga qofku inuu cadaydo oo ilkihiisa iyo carabkiisu ay nadiif yihiin waa min sunani alambiyaa allah subxaanah wa tacaala mar kale wuxuu tilmaamay in guurku taranta ummadda inuu ku xidhan yahay ummaddu haddaanay guursan inay dabar go'ayso markaasa alle wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala wallahu jacala lakum min anfusikum azwaaja وجعل لكم min أزwaaجiكم baniina وxafada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo yeelay oriyo nolosha aad la wadaagtid ubad baa ilaahay oriyii kaa siinaya ubadkaad dhashay baa waladulwalad iyaguna berri markay dheeg guursadaan ubad kalay sii dhalayaan ummaddu jiilba jiil buu bedelayaa waxaana sababaya inuu jiilba jiil bedelo in la guursado ayaa sababaysa taasaa ilahay ku keenaya subxaana wa tacaala mar qur-aanku wuxuu ka cabiray guurka in guurku uu yahay aaya min aayaati illaah tadulluka calaa waxdaaniyatih aayad iyo calaamad ku tusaysa ilaahay jiritaankiisa astaan cad oo ku tusaysa iyo kelinimadiisa wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum maxaa ku xiga aswaajan ilahay wuxuu idin sameeyey xaasas aad litaskunuu ilayha maalintaasaad caga dhiganaysaayo qoys meel deggan oo magac leh oo manfac leh oo lagu soo hagaago oo qur iyo qabiila ku tashato ayaad noqonaysaa haddii kale markaad iskaabula tahay dee waxaa tahay garab rarata iska tahay garab rarata ayaad iska tahayoo meel lagugu soo hagaagayo ma jirto sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamay waa xasilooni waa kalgacaltooyo labadan qof ee shalay un wada hadlay ee guurka ka wada hadle heshiiyey dadka iyaga isugu jeclaanaya xilligaa isbarteenay isu yimaadeenna waa kooban yahay waxay ku tusaysaa arrintaasi aaya min aayaat illah ilaahay baa qalbigooda xubbiyo kalgacaltooye isu gelinaya taasi way ka duwan tahay tan gaaladu isticmaasho gaaladu iyagoo isqaba oo mido midka kale ay laafiyu ku leeyahay ayaa haddana mid waliba saaxiib gaara u qarsoon haddii laysku caroodo la kala dudo iyaduna kii ay kala ahayd bay qabanaysaa isna tiibuu qabanaya laakiin muslimku waxaa ma yaqaano wax badanoo marka dhaqankoodii abaa innagayna soo gale oo hadalladaay ku hadlayeen ee liita baynu inagu isticmaalayna waxaad arkaysaa waxyaaba hadda cusub guurkan cusub dhallinyarada inagu odayaal baanu iska nahay inantiyo odaygii kule baybi isaguna baybi baybi waa ilmo yar baa baybiga la yidhaahda haddaad odagaaga tidhaahda carruurow carruur alla kaa dhig wey hadhow oday kugu carruuroobo oo islaanta aad tidhaahdo carruur alla kaa dhig ilmo yar ay kugu carruuroodo soo wareer maaha waxaa gaalada laga soo naqliyey luqaddii un baa ingiliish laga dhigay wax fiican baa la boodaya adna baybi ma tido ninkaa garkiiyo gafuurkale baa tahay iyaduna baybe maaha waa taa ilmaha dhaldhalaysa dee haddee waxaasi wax wanaagsan ma aha sharciga ereyo ka wanaagsanoo fiican ayaa shareecadu inay adeegsato la doonayaa in wax ka tilmaami doono waxay sheegaan soomaalidu nin iyo qof dumara isguursaday ninbaa dhintay walaalkii markaasuu dumaalay qofkii dumar ahaydee uu ka dhintay walaalkii ninkuna reer miyiba waa xoola dhaqato ah iyaduna waxayd qof reer magaaloo degan magaalada dabeetana dee waxay barateen ninkii horay cuntada wada cunaan isagoo ay xabiibi iyo hadallo macmacaan ku tidhaahdo oo dugsi leh waxyaaba caynkaasa ah. dee waa qoftaa reerka soo lahaan jirtay ninkan cusubi markuu yimi cunada markay dadka kala siiso way dhigtaay oo waxay tidhahdaa dee odagaad wada cuntayseen maalintii dambe u yeedhay heblaayo kaale saddex arrimood ma ad iga dayn buu yidhi saddex arrimood maad iga dayn reerku inuu dhisnaado haddaad doonayso qodobka koowaad xabiibidan iyo waxaan aad ileed igadaa anigu reerkayaga maxamed cali bay iila baxeen maxamed cali igu yeedh markaad ii yeedhayso waa marka labaadee markaynu dee isu nimaadno gogasha salaaxan iyo gujinta igadaa anunba iska godlane igadaa wax kan waa marka saddexaadee cunnada nin weyn un baan ahay anaa wax hambayne gacanta ha ila gelin cuntada <laughs> marka dhaqankii baan laisla keenayn soomaa dhaqankii baan laisla keenayn marka hirmagaalnimada in laga badbadiyaana wareer bay keenaysaa in si wacan loo wada dhaqmo ayaa muhim ah oo noloshu ay ku jirtaa guurku shareecada meelo badan bay ka eegtay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay rag iyo dumarka aan reera lahayn inta reeraha inay u gurmadaan oo u guuriyaan waankixu layaama minkum wاsaalixiina min cibaadikum waimaaikum in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadlih wallahu waasicun calayh ha loo guuriyo rag iyo dumarka aan reeraha lahayn u guuriya baa ilahay yidhi subxaana wa markaasaa xitaa hadday nolosheeda waxaysan tahay khayr iyo korumar dhaqaale ayaa laga helaya nebigu wuxuu tilmaamay qofka guursada ilaahay xaggiisa inuu ka caawinayo alaaun cawnuhum cala allahi xaq xadiidka imaamu tirmidi waxaa ka mida ah annaakix alladii yuriidu alcafaaf qofka guursada ee doonaya inuu gogasha iyo guurkiisa ku dhowrsado ilaahay baa caawinaya oo aqalka la dhisaya oo tabantaabinaya faraj baa ilahay u furaya subxaanahu wa xikmadda guurka ku jirtaa maxay tahay oo loo jideeyey ha la guursada maxaa loo leeyahay aan dhowr ka taabanno waa marka koowaade abaalka weyn iyo galladda insaankan allah u galay baa la xaqiijinaya wa huwa aladii khalaqa min almaa'i basharan maxaa ka dambeeya fa jacalahu nasaban wa sihra qofku marka uu dhasho xigaal buu leeyahy uu ku abtirsado waxoogaa markuu joogo qaangaadho aabba iyo hooyana wuu leeyahay markuu qaangaadhoo weynaadoo guursadana xidid uu ku tarmuu qofku yeelanaya waxaad yeelatay laba aabbo waxaad yeelatay laba hooyo labadii ku dhalay iyo labadan xilka kaa mudan baad yeelatay marka waxaad tahay qof xigaalna leh xididna leh baata geed weyn la hadhsanayaa tahay geed weyn la hadhsanayo oo taran badan laga filayo ayaa tahay oo maxaan ku idhahdaa waxyaabaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah in naftu ku dhowrsanto oo macaasidii xumaanta lagaga badbaado in taran badani dadku ay yeeshaan tazawaju lwaluuda alwaduud fainii mukaahiru bikum lumama ywma alqiyaama guursada buu nebigu yih sal dumarka dhalaya ee ragooda jecel guursada waxaan doonayaa aakhiro inaad ummaddayda ummadaha ugu badan aad noqotaan waxa weeyaan xukunkiisu waa ma waajibba ma sunna guurku fuqahaa lislaam jamhuur alculamaa waxay leeyihin waa sunne mararka qaarkood wuxuu noqon karaa waajib qofkiioo hantidii haysta oo caafimaad qaba hunguri qoysna uu ku jiro haddana aan guursanayn waxaa laga yaabaa inuu dee baydhbaydhaa dhici karaysa waajib waa inuu guursado mar bay kugu noqonaysaa inaad guursato xaaraam oo waa goorma adigoo aan caafimaadkaaguna wacnayn dhaqaalahaaguna wacnayn dee inanta aad soo hoydo ee kuu soo hoyata xag caafimaadna ma fiicnid xag dhaqaalena ma haysid miyaad hor fadhiisanaysaan oo sheekaynaysaan maxaa isku kordhinaysaa marka waxa weeyaan markaasna iyaduna lugooyo dee looma baahna waxaa shareecadu tilmaamaysaa markaad guursanayso ikhtiyaar zawja saalixa ah soomaalidu waxay tidhahda inankaagu marbuu hiilkaaga baahan yahay markaad hooyadii baadi doonayso inaad doonto qof dumara oo diin iyo akhlaaq leh inaad raadiso inanta aad guursanayso aad xulato inaad xulato inan taran leh oo reerkoodu ay taran leeyihiin inay tahay inaad doontid in waxaa ka mida waxyaabahaad ku xulanayso qof turaal iyo naxariis leh oo carruurta u turaysa oo qoyska iyo odaygeeda u turaysa xagga reerkaa laga sahminaya iyo aqalka iyo xaafadooda ayaa laga sahminaya waxaad ku dadaalaysaa marka ugu horaysa inaad inan hesho hadda carmalka laftiisu meelo badan buu kaga wacan yahay guurka ogow inanta guurkeeda shareecadu ay tilmaanto way kaga fadli badan tahay oda waqtigaan ii saamaxayne kow iyo laba iyo saddex iyo afarba la tirin karayo nusuustu ay tilmaantay way kaga fadli badan tahay rasuulku markuu ku yidhi anas war miyaad guursatay haa ma inan baad guursatay mase carmal carmal baan guursaday hallaa tasawajta maxaad u guursan weyday inan tulaacibuka wa tulaacibuhaa watudaaxikuka tudaaxikuka wa tudaaxikuha midaad la qosasho oo kula qosasho oo kula dheesho ood la dheesho rasuulka ilaahay oo aabbahay wax raga aniguu dhalay sideed habloodna waa ka tegey dee waxaan doonayaa inan reer soo dhaqday oo hablaha u fidhi taqaana oo koolkoolin taqaana oo isku wadi taqaana inan haddaanu keenaan iyaga waxba dhaamin maxay taraysaa buu yidhi rasuulku waa u duceeyey baaraka allahu fiik khayr allah kus meelo badan bay markaa carmalku kaga wacan tahay inantan laakiin inanta in la horaysiiyana way ku jirtaa meesha waxyaabaha lagu dooranayo waxaa ka mid ah oo shareecadu ay tilmaantay ninka laftiisu inay in ninka laftiisu uu diin iyo akhlaaq leeyahay inantu markay ninka soo ardaadhigo ama guur u soo bandhigo waa inay iska egtaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuh haddii uu idinsoo ardaadhigo qofaad diintiisa iyo akhlaaqdiisa u bogtaan u guuriya wailaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid aw kabiir hadday idin sidaa yeelin fitno weyn baa dhacaysa halkaa micno weyn baa ku jira eeg rasuulku wuxuu kala qaaday addiinu waalkhuluq diintii iyo akhlaaqdii micno weyn baa ku jira oo waxaa laga yaabaa inanka ku soo ardaa dhigaya inantaada doonaya inuu yahay nin deeqsiya aftahana oo geesiya oo xishood badan oo ikhyaara inuu yahay oo akhlaaq wanaagsan lakiin salaadaba ma tukado laakiin diintaba ma ogolo waa mulxid oo diintii wax badan buu ka soo hor jeeda qadhan ma de waxba ku tarmays meel buu ka arraman yahay oo qof qayb ka qaawan jirkiisi ama qofkani ardaaga kuu dhigay inantaada kusoo ardaa dhigay waa qof salaaddii tukanaya sunno iyo farad qur-aankii xafidsan qaa'imuleyl ah nin khayr qaba ah toosanoo hagaagsan laakiin waa bakhayl koob shaaha ma shubayo laakiin waa dilaah gacantaba ma dhigayo laakiin waa af xun yahay labada hadday qof wada hadlaan waa caytamaya waxba kuu reebi maayo kaasi meel buu isna ka aradan yahay waa in qofku akhlaaqduna wacan tahay diintuna wacan tahay labadaasaa laysku eegaya haddii sidaa aan la yeelin dhib badan baa dhacaya buu nebigu yiri salawaatu llahi wasalaamu aleyh dhib badan ayaa dhacaya waxyaabaha shareecadu tilmaantay waxaa ka mida meherka ayaa ka mida guurka iyo axkaamtiisa meherku shareecadu xad umay samaynin waa badan karaa waa yaraan karaa laakiin shareecadu waxay tilmaantay meherka ka yari inuu faa'iido badan yahay meherka marka la qaaliyeeyo oo meher qaaliya laga dhigo qoyskii asbaab badan iyo mushkilaad badan buu keenaa shareecadu xad uma dhigin intaas lama dhaafin karo intaa lagama kordhin karo shareecadu ma odhan laakiin shareecadu waxay tilmaantay in ka yari uu wacan yahay khayru sadaaqi aysara meher waxaa ugu khayr badan ka u fudud buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam haddii la qaaliyeeyo meherkii oo inantu tidhaahdo toban kun oo meheraan u baahnahay kun waxaan u baahnahay shoobina kun waxaan u baahnahay koofeera kun laba kunoo gawaadhiya hool saddex kun lagu kidheeyo intaan laysba soo gaarin bay labaatan sii socotaa oo aan laba calfanba dee soo ma aragta bay labaatan sii socotaa meherka sidaa loo qaaliyeeyo mushkiladda ka iman kartaa maxay tahay mushkiladda ka iman kartaa waxay tahay meherka marka la qaaliyeeyo doobabku inay bataan rag iyo dumarba dadkaba doob bay u badanayaan waayo dee ma guursan karayo ninku hadduu meherku qaali noqdo ama inantu ay wax kale eegtoo tidhaahdo dee anigu waxaan doonayaa nin guri weyn oo ganjeel leh gaadhi siraadan looga furo albaabkao ku soo xareeyo ka soo saara baan doonayaa isna hadduu yidhahdo inan waxaan doonayaa reerkoodu aqal leeyahayoo badhna dhoofsan yahay badhna dalka joogo oo reer ladan ahoo xawaaladaha iyo kambaniyada u kala shaqeeyaan doonayaayo sidaa hadduu yidhaahdo suuragal maaha soomaalida waxay tidhaahdaa guurku waa dab dab saar iyo dab badi saar iyo badi dab saar bay soomaalidu tidhaahdaa dab dab saar waxa weeye bay yidhahdeen waa laba sabooloo isu tegoo isguursaday dab badi saarna waxa weeye nin sabooloo reer ladan dee u hoydo u galay badi dab saarna waxa weeyaan reernin ladanoo reer sabooloo u galay bay yidhahdeen odayaashii hore markay mahmaahayaan dhaqanka soomaalidu waa muhiim aan dhaqankaaga wax ka taqaano laakiin shareecadu waxay ilaalinaysaa diinta iyo akhlaaqda iyo qaabka qoyska nolosha iyo wax badanoo ka mida ah. mushkiladaha ka iman kara waxaa ka mid a ah, qofku inuu ku dhaco darsigii xalay toorsicidgelayey stress baa qofka ku dhacaya markuu guursan waayo shahwaa qofkan jirkiisa ku jirta waxbuu cunayaa waxbuu cabbayaa khaasatan reer magaalku afkaba ma qaadaan dee quraacda iyo qadada iyo cashada shan jeeroo kalea u dheh waxaanoo sharaaba waxaanoo caynkanah kaajaajaada la cunayaa qofkiiba dee shahwa jirkiisii badan baa ku jirto meel waxaan kusii daayo u baahan yahay haddii marka uu xaaraantiina waa muslim oo iska ilaalinayo guurkiina uu qofkii guursan waayey stress baa ku dhacaya wuu isla hadlaya qofku waa qarwaya waa riyoonaya waxa weeyaan qofka nooc kalu sadiisa u noqonaya inantiiyo inankiiba cilladaasi way ku imanaysaa marka dambe waxay keenaysaa qofku inuu sameeyo xaaraan inuu ku dhaco walciyaadu billaah amraad nafsiya ku iman kara waxaa dhacaysa in marka doobnimada lagu weynaado aacada waalidkaba in laga baxo oo inantuna waalidka maqli weydo inankuna waalidka maqli waayo ee annaga haymaaginoo hay canaananoo socodkayga iyo soo gelisteeda iyo tegiddeeda iyo la socdo maxaa kaa galay soddon jiir baan meelma yar baadi mooda daacada waalidku ka baxaya qofkii wuxuu isu arkayaa ninka qofkaa weynee soddon jirka xaafadda laxooxda ka cunaya weeye oo meel lagu dhaafi waayo mushkiladaha ka iman karay ka mid tahay waxyaabaha ka iman kara waxaa ka mida in qofku uu noloshii iyo deegaankii uu ku jiraba uu noco oo ka dhex baxo ama uu qanci waayo qofku inaan guursadaan doonayaa buu ku leeyahay toban sannadood buu guur raadinaya mana guursanayo marba wax buu eegayaa hadday inan tahayna labaatan qof baan wada hadalnay oo iqancin maayo isaguna wuxuu leey mid iqancisan waan waayey waxaad aragtay ummad waddanka jooga ee diin iyo dadnimo leh ma qancayaba qofka marka dambe waxaa ku dhacaya ya'si iyo quusashaa qofkii ku dhacaysa nebigu sal allahu alay ali wasalam wuxuu tilmaamay in guurka markaad guursanayso wax la yidhaahdo soomaalidii horaa isticmaali jirtay gola kaga kac inaadan inanta u mehersan meherku intaa markay sheegato waar kolay la siin maayo mehri buu odhanaya inaad wax badan ku mehersato aadan awoodi karayn waxaan waa dayn lagugu leeyahy iyadaana xaq u lahoo weligeedii waxa weeyaan xaquma laha iyadaa xaq u leh sidaa awgeed ba waxaa dhacda oo maxkamadaha laysula yimaada mararka qaarkood qadiyaadka qoysaska ka dhacda in ninka iyo qofka dumara ay ku heshiiyeen guur oo ay tidhaahdo war meherkeennu saddex kun baynu ka dhiganaynaa laakiin golaha iyo miidiyahan doonaya inaan maqashiiye toban kun weeye baa la odhanaya laakiin inagu waa inoo saddex golaha marka la keeno iblaayo hebel maxaa lagu meherinayaa toban baa lagu meherinaya waa la odhanaya hadhow buu marka laysqabto ayuu odhanaya saddex kun bay igu leedahay kuma lihiye toban baan ku leeyahay sharciguna waa maxay inay maxay ku leedahay toban bay ku leedahay golaha wixii looga mara kacay ee markhaatigu fadhiyeen la qoray bay ku leedahay mushkiladahaasoo kale way dhaceen oo wax jira oo dadka soo maray oo la arkay weeyaan sidaa awgeed baa nin baa saxaabadii ka midaa ah guursaday dadkii dan yar ee saxaabadana ka mid ahaa markaasuu waxoogaa kharashoo culus xilligaa ku guursaday inantii rasuulkaa u yeedhay sal alla alay waali wasalam calaa kam tasawajtaha imise aad inanta ku nikaaxsatay calaa arbaxi awaaqin afar uuqiyadood qiyadina waa afartan dirham oo boqol iyo lixdan dirham baan ku mehersaday inanta nebigu muxuu ku yidhi sal allau wasalam calaa arbaci awaaqin ma afar uqiyadood baad ku mehersatay kaanamaa tanxituuna alfida min cardi hada aljabal waxaad moodaa fidada iyo qalinka inaad ka soo qoraysaan buuraha baashama buuraha laga dhalinaya waxa idinaa awoodin isku qaadina buu rasuulku tilmaamaya salawaat ullaahi wa calayh nikaaxa markii la xidhayo marka xinkaaxa la xidhayo shareecadu way adkaysa iyo caqdiga ama af soomaaliya ama af carey wixii la doona ha lagu xidho eh goob loo dhan yahay in markhaatiya fadhiyaan oo laba markhaati fadhiyaan in lagu xidho oo la yidhaahdo waan kuu guuriyey waan kugu nikaaxay waan ku milki siiyey wiilasna waan aqbalay guurkeedii waan waafaqay raalli baan ka ahay sidaa qabuul iyo iijaabkaas inuu dhacay shareecadu u xidhay ama carabi ha laga dhigo ama soomaali ha laga dhigo wax la fahmi karo xaadiriintu ay fahmi karaan inuu guurku ku xidhmaa laba markhaatina waa in la helaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaax ma guntamaya buu nebigu tilmaamay sal alla ali wasalam weli in la helo weligaasoo goobjoog ah oo meeshii saxaabada rasulka sal alay wasalam ilaa soddon iyo dhowr saxaabiya xadiidkaa ka wariyey imaam albayhaqi wuxuu ku daraa ah, washaahiday cadlin iyo laba maraga oo cadaalada meesha waa in laga helo maxaa meeshii ka baxay waxaa ka baxay waxaan meherkan hoosta la yska mehersanaya oo wadaad yaroo fiqi duura ah ta boqol kun loo dhiibo hoostaa looga mehersanaya inantii oo hadhow marka ay tidhaahdo waa lay qabaa aniga ama la arko iyadoo dheregsan oo tidhaahda maxaa ku helay markii la yidhi dee waa lay qabaa ay tidhaahdo khalad cadiin wax saxa ma arrintaas sidaa awgeed arrintaas shareecadu ma ogola in markaa la muujiyo guurkii baa la rabaa oo dad baa dhalay oo ku tabcay in la weydiisto weligeeda ayaa sharci ah rasuulku salawaatu ulahi wasalaamu alayhi nikaaxaan weli lahayn aqbal ma aha wax soconayana maaha nikaax in la muujiyo ayaa sunnaha ka mid ah waxyaabaha bannaan shareecada oo raggu sameeyaa jira laakiin laga fiican yahay waxaa ka mid a ah qodbasirada wax la yidhaha qodbasiro ragga qaar baa baqaya oo islaanta ka baqaya weyn islaan islaambuu marka hoostaa ah wuxuu leynaa heedhe maalintii isma naqaano habeenkii baynu isu soo gudaynaa hoostaasuu ka mehrinayaayo habeenkii unbuu leeyahay burcan qabanaya boraban qabanaya xaggaasaan u kacaya tabliiq baan raacaya saddex cishaan baxaya meel looma socdaa dogow waa dusayaayoo xaggan ka wareegaya dhuumasho dhabarku muuqanaya dhuumasho maaha ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fain khiftum anlaa tacdiluu faesh fa haddaad miskiin tahay oo mid keliya mooyaane aadan wax kala awoodin midaadan agteeda ka wardi markay xaydo iskala xayd markay umusho iskala umul halkaagaa dub dul fadhi haddaad laakiin nin xil qaadi kara aad tahay oo xaajadan qaban kara oo aad dumarka u cadaalad samayn karayso ood noloshooda iyo dhaqaalahooda iyo dhaqankooda iyo maamulkooda cadli u samayn karayso laba iyo saddexba guurso in la dayactiraa dumarka loo baahan yahay ragga way ka badan toban laab raggii colaadaha sokeeye iyo xabad iyo dagaal baa laastay aakhir zamankana xagga dhalashada ubadka dumarkaa badanaya siduu nebigu sheegay sal alla alay wasalam ilaa ninku uu tiro aad u fara badan oo dumara uu mas-uulka noqdo iminka u fiirso reeraha degan ee dhaqani islaamaha markay umulaan tobankii qof ee dumare umushaa sideed ka mida hablay dhalayaan waxaa laga yaabaa midh ama labo inay inama dhalaan baa dhici karta waa calaamaadka aakhiruzamanka lagu yaqaan hadday habluhu intaa joogaan oo dee ninku mid keliya iska guursado dumarka aan ogoleen guurka labada raalli hayga noqdeen aan maxaan ku idhaahdaa ninku mid keliya u guursado inta kale inta kale yaa dayactiraya kuwan xuquuqul insaankan ka hadal laa yidhahda weli maaratan iyagoo le dumarka labaiyo saddexa la guursado dumarna waa u hadlaynaa bay yidhahdeen weligoodna arki maysa iyagoo leh dumarka guurkooda ha la badiyo si loo dayactiro adna waxaa lagaa raaco cadaalad samayso man kaanat lahu imra'atan famaalat ilaa ixdaahumaa jaaa ywm alqiyaama washiquhu maa'il ninka laba dumara iyo ka badan leh oo mid bustaha dul dhigto xaggeeda isu barbariya aakhire wuxuu imanayaa isag docu janjeera sida qof faalij ku dhacay waaxi qalalantee buu imanaya islaam baa odaygeedii intuu la guursada waxay aragtay tii yarayda uu iska dul fadhiyo waa xilligii miyiga la deganaa dadka badankiisu cishadii dambea berberaa loo soo safri jiray reer odayaashiioo adhiyo daabaxa soo kaxeeyey daabaxu dhallinyaradu ma yaqaana ragga waaweyn baa garanaye riyo daabax ayaa soo kaxeeyey iyo awrtii oo sadcaal ahoo reerkii raashin iyo adeeg loo doonayoo berbera lagu soo socdo ayaa islaantii weynayd baa ka daba timi war xaaje aadanow yeera sug markii raggu aanbabaxay ridaa baxay jiidaysaa marka waxay tii war ridaa kaxeeyo qalbi iisoo sii qalbi waa soo kaxeeyey arigii baa berbere la keenayo waa la faasaxay raashinkiiiyo wixii baa la dabcmkasa ninkii wuxuu wareedhe qoftii dumareed maxay ku tidhi rida qalbi iisoo sii nin weyn baa la socday ragga sascaalka ee safarka ah markaasuu yidhi war adeerow islaantii maanta markaan cishada dhawe soo soconnay waxay tii hidaa kaxeeyoo qalbi iisoo sii war annagaa garanaynay fadhiisu ku yidhi annagaa kuu sheegayne islaantu waxay ku leedahay in dhoweydba qalbigaagu iima soo jeedine war hidaa qaadoo qalbiga ii jeedi sidaa qaadoo dee muquuno kale ma hayso waa isla miyiga joogta ee riyaha la joogtaa maxay tiri odayga hidaa muquuna uga dhig ee waxaad yeeshaa buu yidhi inama ma xusuusanaysaa maryihii arooskeedii ma xusuusanaysaa ad u yimisa boqor iyo dhacla wax la yidhaahdaa la xidhan jiri waago odayaashaa garanaye ma xusuusanaysaa haa arooskeedii maryihii aad ku aroostay midabkaa laftiisa u iibi kabana u iibi qofoo dumara mihii joogta kaba loo keeno ama inanka yaree qayd loo keeno hayaa dadkaba kuma jirinba dadku iska dhibaataysnaayo maarata islaantiibuu kabo iyo u siiyey ridii boqor iyo dhaclihii u siiyey maladii caddayd waa qaad wuxuu yidhi markaaad reerkii tagto oo guryagashidna ardaageeda fadhiiso deegaanka ka bilow isaga u dhiib islaantaasi markaad u dhiibto oo aad u sheegto waxaad u sido ma mashxaraday mise aamustay oo halkaa iska dhigta hadday mashxarado qalbigii u bogsay haddayse mashxaradii weyd waxbaa ka siiya wuxuu soo dhaadhacay oo wuxuu yimid reerkiioo islaantii uu aqalkeedii ka horreeyey iyadoo ardaagii fadhiido dab iska shidanayso heblaaya oo soo khayr ma aha kaalay bal alaabtan iga qabo waa maradii arooskaagii mara iyo kabo aan kuusoo iibshay ada iska leh alalaas bay ku dhufatay meesha dee khalaas cudurkii shuushkii baxyo wey shuushkii baxyo bogsay cudurkii marka qofku inuu fahmo qoyska noloshiisa waxaa khalada soomaalida mahmaahid reer isqaba colna maaha nabadna maaha colcodna maaha nabadna maaha bal fasir muxuu yihi waa guuraamadegede waa reeraan deganayn dadku ama waa coloowa ama waa heshiiyaa meel u dhaxayso reer muskooda cidi kuma noolaan karta dee waa inuu dadku nabad ku wada noolaado oo jacayl ku wada noolaada oo isfaham ku wada noolaada waa caynkaa sidaa markay tidhaahdo layna kama heleen dalool ay ka soo baxdo odaygu hadduu islaamtiisa camcamiyo waa kufsaday kuma dhacdeen islaan inay tidhaahdo ama nin inuu yidhaahdo yur baa loodhana naga aamo waayo reerku waa wada dhaqan yahay dee sidaa ogeed waxaa muhima shareecada in guurka la iclaamiyo la iclaamiyo guurka aclinu nikaax guurka muujiya buu nebigu sal lay slam waa shareeca guurka ha la muujiyo aroos ha la dhigo dumarku gaar ha isugu baxaan ha baraanbureen laakiin muusig iyo waxyaabaha maanta innagu aynu samaynayno in muusig la garaaco oo dumarkii sodohihii iyo hablihii iyo jaarkii dadkii isu wada yimaadaan oo maryakaf khafiifa la xidho oo timuhu qaawayin inamadii wax duubaya kaamaradu dhex boodayaanoo miidhiyihii malaayiintu daawanaysa lasoo dhigayo oo halkaa la wada jaasayo shareecadu waxaa ma qabto shareecadu waxay qabtaa guurka labada qofee isguursaday nebiga sal sl in loo duceeyo baaraka allahu lak baaraka alayk jamac baynakuma fii khayr ducadaas nebigu salawatu wasalaamu alayhi zaynab markuu guursado la aqal hadiyad buu u qaaday anas ibnu maalik oo la socday wuxuu leeyahay markay aayadda xijaabku soo degi doontay rasuulku sal allau alay ali wasalam ahad zaynab ayaa rasulku sal ly sl markuu guursaday waxaa rasuulku sal allau alay wasalam xiis weel wax ku jiraan raashinah bay rasuulka siisay isaguna sal rasuulku waa salaamay rasuulku sal alay wasalam waxaa sunnihiisa ka mid a ah, gelbinta iyo guurka ninku markuu reerka habeenkii u hoydo in maxaan ku idhaahdaa uu reerka salaamo oo inantii maxaan ku idhaahdaa markaad u soo hoyato inaad salaanto oo aad baridiso oo sheeko iyo war iyo hadal iyo hawlo badani horreeyaan ayaa sharci ah umu salama waxay leedahay radi allahu canha lama rasuulku sal lay sl markuu i uu ii soo galay weli salaan carmalana way ahayd sallama alaya way salaam assalaamu alayki ya um iska war um sidee tahay rasuulku salaan iyo bariido ayuu kula soo galay koolkoolin iyo maxaan ku idhahdaa waxsiin iyo waxyaabahaasi waa ka mid xadiiska caaisha radia allahu canha asmaa binti yaziid alansaariya waxay leedahay rasuulku markii caaisho loo hoynayay bay ka sheekaysaa waxay tidhi inii qayantu caaisha waxaan u qurxiyey qayantu bimacnaa zayantu waxaan u qurxiyey caaisha rasuulka sal allahu alay ali wasalam uma ji'tuhu fadacawtuh markaasaan u imiyo waxaan ku yidhi kaale haddaba inantii iska arag waa diyaare rasuulka ilaahayow kaasuu rasuulku noo yimi salawaatu llahi wasalaamu aleyh fajalasa ilaa janbiha docdeeduu fadhiistay nebigu sal alay wasalam haruub caana ku jiraan oo meesha yaalo rasuulku uu meesha loogu diyaariyey ayuu soo qabsaday oo caanihii buu yaro ka baday dabeetana waa u dhiibay fakhafadat ra'saha wastaxyat intay foorrarsatay bay xishootayoo caanihii qabsan weyde markaasaa waxay tidhi asmaa waxaan ku yidhi intaan maagay khudii min yadi rasuuliillaah ka qaado caanaha rasuulka gacantiisa alayh salatu wasalaam faakhadat fasharibat shay'a way qaadatay wax ka mida caanihii way cabtay innagu maanta maxaynu ku bedelnay waxaynu ku bedelnay waa aqalkii arooska wax laga hadlay innagu waxaynu ku bedelnay meeshii xafladdii hudheer weyn baa la xidhayaa waxaa la keenayaa waxyaabahan macmacaan ee maaragtay dabaqa la dhisay aad moodid ee midab shaad kalale baa la keenayaa halkanuu taagan yahay inantu halkay taagan tahay dabeetana halkaasaa ummaddii ku soo ururaysaa keegga ama waxaa macaan wuxuu yahay anuu garanba maaye waxaasaa la goynayaa kolle wax macaanun bay la tahay waxaan baa la goynayaa dabeetana dadkii oo arkaya buu leeyahay afka uu gelinayaa iyaduna afkay u gelinaysaa waa loo saxbinayaa shashshwax fiican la sameeyo kale mararka qaarkood waxaa dhacaysa inay isdhunkadaan dadka hortiisa mararka qaarkood waxaa dhacaysa ka diriyo dibi dibi dhan dibi dhan ay noqoto labadooday wada jaasaano digdamta halkaa dadka dhexdiisa baa dhacaysa war idinku way ismudantihiinoo way isu timaadeene cunna isla cunka iyo af iyo arrimaha ka dambeeya maxaa annaga naga khusaya daawashadooda maxaa dadka laga tusaya waa wax aan shar waa dhaqan laga soo gaaray reer yurubiya gaalo baa laga koobiyeeyey koobiyo sidiisii baa la keenay islaamku waxaa ma ogola dhaqan baanu leenahay diin baanu leenahay cishood xidid iyo xigaal inantan dad baa dhalay aabbay leedahay hooyay leedahay walaalay leedahay xidid bay leedahay wargoormaa sidan sidaan loo baahay xishood baa loo baahan yahay haddii guurkii laysugu yimaado xafladii la duceeyo khalaas aqalkiina markaa wada tagtaan oo laysuu kiin hooye allah isu kiin waa idinka haddaad qatooye ku seexan lahaydeen adaad wax wada cuni lahaydeen waa sha'nukum wa amrukum idinka idiin taallaa laakiin xishoodka iyo diinta in lagu dadaalo dhaqamada shisheeyaha ee dhaqankeenna wacan iyo diinteenna aan ku wacnayn waa inaynu iska daynaa walaalayaal sunnaha waxaa ka mida qofku inuu xaaskiisa markuu u hoydo laba rakacoodoo sunnaa uu tujiyo saxaabadii salafku way samayn jireen u dabeetana u duceeyo ducada waxaa ka mid a xadidka ibni cabbaas uu tilmaamay ayaa ka mida rasul sal lay slam caaisha radi allahu tacaala canha markii ugu horraysay bay tiri caaisha qolkuu rasuulku iigu soo galay isagoo cadayday oo cadayanayo ii galay marka adoo afkaagii nadiifuu yahay oo carabkaagii nadiif yahay oo cadayday inaad qoyska iyo reerka usoo gasho waxaa ka mida ah ducada inaad u ducayso reerka marka aad kulmaysaan waxa ka horeeya inaad gabadha u ducayso oo aad soo hor fadhiisato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u barido ayaa ka mid a ah. ilaahu khayrkeedan gabadhan ku weydiisanaya khayrka iyo akhlaaqda wanaagsan ee aad uga dabci dhigtay baan ilaahu ku weydiisanaya wixii dhaqan iyo akhlaaq xunna ilaahu waan kaa magan wamaa ilaa dalik waxaa ka mid a dhaqanka wanaagsan ee guurka laga rabo in labada qof ay iswaraystaan intaan jimaac iyo unkasho iyo hawlahaa la gelin in la waraysto oo aynantu tidhaahdo walaal nolol weyn mustaqbal dheer haddii alla yidhaahdo qoys baynu dhisnay wax weyn baynu rajaynaynaa sida aynu u wada noolaan lahay inaanu ka wada hadalno waxa aad necab tahay in lagugula dhaqmo waa inaad ii sheegtaa waan kaa ilaalinaya aniguna waxa aan necbahay oo aan wanaagsanayn sharciga iyo dhaqanka waa inaan kuu sheegaa si iiga ilaaliso sidaa marka laysuu fahmo noloshii way hagaagaysaa nolol dhisan bay noqonaysaa oo toosan ayay noqonaysaa shareecadu waxyaabaha ay tilmaantay ayay ka mid ducadaa ka mid ah markaa labada qof isu yimaadaan inta aan gogasha hawsheedii la qaban waa in la duceeyaa oo rasuulku sal ly slm wuxuu yidhi ninku markuu xaaskiisa damco waa inuu ducaystaa allah bismi illaah inuu yidhaahdo ilah anagoo magacayga magacaaga ku bilaabaya baan reerkayga la kulmaya allahuma janibna shayaan wajanib shayaana maa razaqtana ilaahu shayaanka naga foge haddii dhexyada aad ilma qadarto caawa inuu naga guntamana ilahu shayaanka ka ilaali soomaydanaan maqal hay-adahan caafimaadku inay yidhaahdaan tallaalkii ha la istallaalo lixda cudur oo dilaaga ah soomaydanaan maqal xadiiskaasi wuxuu sheegayaa tallaalka shaydaanka carruurta laga tallaalayo ilmuhu yaanu shaydaanku kula wadaagin haddaad bisinka u qaban weydo dee islaantii uu kula maamulayaa adiga isagaa ilmihii wada dhalaya hadhowna wax derderan baa meesha ka soo baxay oon la fahmi karaynin ilee lugta waa lagula wadaagaay haddaad laakiin bisinka u qabato xitaa aaggiinna ma soo marayo markaase rasuulku wuxuu ley sal la alيh ali wasalam fain qudira baynahuma haddii dhexdooda ilaahay ilma qadaro lam yadurahu shayطaanu abada weligii ilmaha shayطaan caqligiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa waxba ma yeelin nebigu leh sal alيه wasalam haddii ma ninka keliya inuu akhriyaa laga rabaa mase inaantuna waa inay akhridaa waa intaas ilaawaaba eh ila isagaa kaa hunguri badane adigu akri yaan cidlo baabahdaa u daranaya cidlo lagu dhicin marka akri ama xusuusi tacaawun cala albiri wtaqwa war ducada may noo akrisa horta waluu yara kaadi dhaho hadduu markaa xusuusi waa tacaawun cala albiri wtaqwa waayo meeshan ma aha wax ciyaara wax weyn oo mustaqbala laga ilmuhu waa cimrigaagiioo dheeraaday hadduu ilaahay ku siiyo subxaanah wa tacala berri kuu soo ducayn lahaa rabbi kfir lii waliwaalidaya warxamhumaa amaara bayaani sagiira ku odhan lahaa waxaa muhim ah in guurka ka hor maxaan u jeedaa gogasha ka hor inay ka horayso mulaacaba mulaaafa rasuulku sal alay slam uu samayn jiray wax ka horeeya oo hordhaca ah, inay jiraan lakiin harciga waafaqsan sharciga waafaqsan iyo dhaqanka wanaagsan waxyaabaha gaalada laga soo koobiyeyey in la ilaaliyo ayaa muhim ah waatuu rasuulku jaabir ku lahaa aad la ciyaarto oo kula ciyaarta oo maxaan ku idhahdaa kula qosasha oo aad la qosasha inagu dad ad adag baynunah soomaali haddaynunahy dadkan yareer hadda reer magaalka dee aad warguma haye dadku waa way adadegyihin ragguna waa ad adeg yahay waxa weeyaan dumarkuna waa ad adeg yihiin dadka hore ad adayga baasha in laga daayo la dabciyo oo baraka ciyaar iyo sheeko iyo qosol iyo mustimtaac iyo wax ka horeeyaan waxay keenaysaa wax badan in qoyskaasi si fiican noloshiisu u hagaagtay keenaysaa waaya shareecadu waxay tilmaantay meesha la ogol yahay oo xubinka taranka ah meelaan ahayn hadduu ninku reerkiisa ka hungureeyo uga tago waa malcuun buu nebigu yidhi sal alay wasalam ilaahay nacdashiisa ha ku dhacdo xubinkaa taranka ee ubadku ka soo baxo meel aan ahayn qofka reerkiisa uga taga buu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam shareecadu waa xaaraam marka qaabkii la doonaba ha loo dhigo laakiin waa in xubinka un la beegaya meel kale shareecadu ma ogola rasuulkuna waa nacdalayba malcuunun man ataa imra'atah rasuulku waa nacdalay salawaatu ullaahi wasalaamu alayh waxyaabaha shareecadu diiday waxaa ka mid ah in qofka dumara iyadoo xayd ah loo tago waayo markay daahir noqoto bay shareecadu ogoshahay in loo tago xayd markay tahay shareecadu waa diiday waxyaabaha shareecadu waxa weeyaan ay tilmaantay waxaa ka mida ninku markuu xaaskiisa u baahdo markuu u baahdo xaaskiisa waa meelaha hadda layna ka duqaynayo waxaa ku soo socota hadda waxaa la yidhi markuu ninku xaaskiisa u baahdo oo ay tirahdo warina ka daa makaa ranideena ka daa hadday tiraahdo oo isaguna u baahdo waxaa la yidhi waa kufsi socaynkaa lama odhan maxaa ku xiga ma taqaanaa waxaas ninbaa waxaa la yidhi cigaal shidaad eh bay ku sheegaanoo halkaasaa subxaanya ka martay isagoo hurda markaasuu oohin la fadhiistay wabaa war maxaad loo weyeysaa warnimayo waxaan ka baqayaa buu yidhi meeshaasi inay halaqmarayn noqotaan ka baqayaa buu yidhi abeesooyinka iyo baranbarada iyo jiirka iyo balaayadu martaan ka baqayaa meeshan halaqmarayn baa ka soo socda berina waxaa ku xigta in la yidhaahdo qofka dumaray markay cadhooto ninkeeda way furi kartaa oo dalqadu waa u qaybsan yihiin labana isagaa leh midna iyadaa leh waxaan waxbaa soo socda meesha waxbaa soo socda maalinba geer baa lagu gelinayaa marka kani hadduu ku galo war waa qaateene u raaciya la odhanaya uraaciya uraaciya mar mid baa lagu raacinaya waa inaad marka diintaada iyo dhaqankaaga wanaagsan la socotaa shareecadu bal siday u dhigta eeg rasuulku wuxu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa dacaa rajulu imra'ata ninku hadduu xaaskiisa u yeedho heblaayo kaale hadduu yidhaahdo ila nin iyo xaaskii wuu kaale hadduu yidhaahdo oo ilaa firaashii firaashkiisa hadduu ugu yeedho ii kaala yidhaahdo faabat an tajii way diido inay u timaado lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'igtu way nacdalaysaa hadday habeen tahay ilaa waagu intuu ka bereeyo waa imisa saacadood habeenkii toban saacadoodoo nacdala xamili karta adigu oo malaa'igtu kugu wardinayso nacdali kugu dhacday nacdali kugu dhacday nacdali kugu dhacday ten hours maad ka bixi karaysaa midh baadan qaadi karayn be toban saacadood bay kugu soconaysa taas waaba firaashkii iyadoo aqalkiis ka joogta hadday roodhidii dubayso ama laxooxdii ama qadadii ama quraacdii ama cashadii karinayso oo dabkii ku fadhido iyo dherigii bislaynayso waxaa la mid ah hadday maryihii maydhayso waxaa la mid ah hadday aqalkii masaxayso waxaa la mida ah haddii ay markaa maxaan ku idhaahdaa labisatay oo u socoto inay suuq wax ka soo iibsato u yidhahdo maryahayna ka yardhig waad gashan doontaa ee kaalays kensi u yidhaahdo ka soo kac dabka ii kaale u yidhaahdo oo ay diido waa saasoo kale nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu alayh waa saasoo kale ninku xitaa xaaskiisa markuu mehersado isagoon la aalgelin isagoon la aqalgelin dadka qaar baa waxay kula taliyaan hablaha kuwa la saaxiibka ah ama qoysaska qaarkood naainta uu ku aqalgeysanayo yaanu mare kaa rogin hadhow gabadhii inantii markuu ninku yidhaahdo heblaayo aynu kulannoy war ma jiraan waxaa ilaa aqal aynu wada tagno waxba ma jiraan dee ninkani waxaan isaga iska leh hadduu jumlo iyo tafaariikh ka dhiganayo isaga iska wax cidi maxaan ku yidhaahdaa shareecadu u bannaysay weeye waxaa marna jumla loo qaataa oo marka aqalku uu joogo waan la tafaariqaysan karaa soo maa hadde haddii aad markaa ka baqatid u fiirsa hadda oo wax xaqiiqa ama waxaa ugu qoslaysaan inay jirta ogtihiin moogta waa wax xaqiiqa oo jira haddii aad u baahato xaaskaagii oo ay tidhahdo war heedhe war waynu ismahersannay haddii aan uur igu soo baxo soo hadhow laygama shakinayo ninkii kumaba kulamaba aqal geline xaggaad isku aragteen ma baa ku afuufay haddii la yidhaahdo waa inay ogeysiisaa saaxiibteed iyo walaaladeed tidhaahdaa dahda la socda wadaadkii baanu ballansannahaye waa ka ubargeli waxaaba dhici karta soo ma aha markaad ismahersateen idinkoo aan aqal gelin inuu dhinto sooma dhici karto sooma dhici karta ila wadku meel ma jireen imisaa intay ismahersadeen iyagoo aan aqalgelin dhintay waa dhici kartaa soo maa hadday saasi dhacdo oo ninkani wixiisii isagoo sii tafaariqaystay gabadhii uur yeelato isna uu dhintay hadhow waa la isweydiinaa ninkii kumaba dhisane uurkan waa maxay soo maa waa inay sii wargelisaa hablaha walaaladeedii wixii la mid waxaa jiray inan iyo inan saxaaba ah oo mu'miniin qiimo badan ahaa inanta waxaa la odhan jiray jamiila binta cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul cabdالlahi bn ubay bn saluul man ra'iis munaafiqiin inankana waxaa la odhan jiray xandala ibna caamir waa ninkuu rasuulku u bixiyey alfaasiq waa ninkii masjidu diraar dhismihiisa ka dembeeyey baa dhalay labadaa qof ee isqaba inanka iyo inanta laba munaafiqoo waaweyn baa kala dhalay inankiibaa u yimid gabadhii wuxuu ku yidhi inantii heblaayo berito dagaalkii uxud baa dhacaya naftaydu waxay iigu sheekaynaysaa beri dagaalka inaan ku baxayo oo aanan ka soo noqonin waxaan doonayaa caawa inaynusa sii aragno markaasay tiri waaye bal aan hablaha usii sheego walaaladii iyo dadka familka qaar u sheego way u sheegtay way kulmeen aroortiiba dagaalkiibaa hore laga galay isagoo janaabadii qaba halkiibuu ku dhintay ku shahaado qaatay inan baa uurkeeda galay taariikhda waxaa loo yaqaanaa ninka maxay asiilul malaa'ika ninkii ay malaa'igtu maydhay rasuulku wuxuu yidhi waxaan arkay xandala oo malaa'igtu intay maydkiisii qaadday daruuraha ku maydhaysuu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam inan baa calool galay cabdullaahi baa loo bixiyey toddoba wiiloo quraa xaafidulqur'aan u dhalay marka haddii uu hawshaasi timaado walaalaha iyo asxaabta u sheeg waa intaasoo isagoon kula aqalgelin ba ajashu u timaadaa waa intaasoo ilma guntamaan shareecadu ma diidayso inaad u sheegto miyay noqonaysaa sirtii sariirta inaad faafisay jawaabtu waa maya waxaa sugan axaadiidta nebiga sal lla alay wasalam in umusalama inankeedi umu sulaym anas hooyadii inankeedii inuu dhintay oo bukay abu talxa u dhashay inankii oo mayda ayaa mana bukay baa abu talxa yimi zayd ibnu sa ansaari markaasuu inankii ka warran iminkuu ugu wanaagsan yahay bay tiri halkanna wuu doodan yahay waa maydo waa yaal cashay u samaysay cashadiibuu cunay way isdiyaarisay way kulmeen markii hawshii dhammaatayba waxay ku tii wareedhe inankiyo maydha inoo yaale inanka aaskiisii qaban qaabadiisii maxaad saa igu gelaysaa markaad i wasakhaysay maad ii sheegtay marka hore caynkan u canaantay waa durduray rasuulku u tegay aroortii markuu waagu beriyey rasuulka ilahay oo habeenkii xalay ahaa qoftii umu sulaymay tay u dhigtay haddaad og tahay lagama sheekayn karayo anigoo mayd aqalka iyo dhaqanka carbeedna ceeb bay ka hayd arrintaas ninku inuu dumar u baydho isagoo mayd yaallo aqalka sidaa iyo sidaa iyo sidaasa yeeshe rasuulku waa ka dhegaystay warkii jawaabtii uu nebigu siiyey waxay noqotay acarastum leyla war habeenkii xalay ahaa ma is aroosteen buu nebigu yidhi ha waa is aroosnay baaraka allaahu fii leylatikuma habeenkiinni allah idiin barakeey inan baa halkay ku calool galay marka sharcigu ma diide inaad tidhaahdid saaxiibka war caawa isu iman mayne fardukifaayaan iska soo ridaya reerkii baan aadayaa ama maxaan ku idhaahdaa iyadu ay tidhaahdo odaygii baan caawo la soo qaxwaynaya waxba sharci maaha ila waxba wax fahfaahsanoo tafaasiila kamaadan sheekayn waa bannaanta sharecada islaamka laakiin haddii laga warka sheekoodo oo inanku yidhaahdo markuu guursado saaxiibkii reerkii baan xalal kulmay halkaa intaanu ka dhaqaaqnay baanu niyo hargeysa tagnay sheekadii dabiya dacalba ka galo oo iyadu ay ka sheekayso tiraajigtiga yeer baanu ka dhaqaaqno boore baanu tagnay waxbaba aan laga hadhin sheekadii la wada waadixiyo rasuulku wuxuu yidhi labada qof ee isqaba ee gogoshooda ka warka sheekooda buu nebigu yuri sal allahu alيh wali wasalam waa min ashari الnaasi cinda allahi ywma alqiyaama dadka dadka ugu xun weeye ilahay agtiis subxaanah wa tacaala waayo dee maxaaba hadhay nin xaaskiisii ka war sheekoonaya gogoshoodii ama maxaanku idhaahdaa in inantu ka war sheekoonayso wax hadhayba ma jiraan weeye shareecada islaamku waxaasi ma bannaana oo shareecadu waa diida ninku hadduu reerkiisu ka maqan yahay uu ka maqan yaho safarka iyo sadcaal ku maqan yahay waa inaanu isagoo guuraynayaa goor habeena ah reerka iska soo gelin waa inuu war iska soo horay waa soo socdaa waan soo baxay galacaa waan soo hoyanayaa fiidkii baan imanaya haddii alla yidhaa waa u sheegaa waayo reerku markuu odaygu ka maqan yahay islaantu dee ninay isu qurxiso oo isu cadriso waxa ragooto aqalkii ma joogo ninkii waa maqan yahay laakiin markaad joogto dhexil baa saaran oo qofkii dumar ahayd way dadaalaysaa rasuulku markaas wuxuu tilmaamaya sal alay wasalam idaa qadima axadukum leylan falaa ya'tiyanna ahlahu turuuqaa hadduu qofkiin habeen yimaado safarkiisii sadcaalkii ka soo noqdo guurayaanu aqalka ku soo gelin xataa tastaxida almakiiba wa tantashita shactha ilaa qoftii dumar ahayd ee iska nadiifiso oo ka diyaar garowdo oo ka cadarsato oo waa caynka ayay shareecadu tilmaamaysa weliimada iyo cursiga in la dhigo ayaa ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ee shareecadu ay tilmaantay ayaa ah markuu cali guursaday faatima oo reerkii la dhisi lahaa baa rasulku sal lau ali wasalam wuxuu ku yidhi inahu laabudda lilcurs min waliima lagama maarmaan in weliimo la dhigo buu nebigu yiri sal alay wasalam waxba ma hayo rasuulka ilahi maxaan weliime ku dhigaa markaas rasulku wuxuu ku yidhi sal alay wasalam oo miyaadan hayn diricii qolada xutamiyada oo niman reer bani cabdiqays ka mid ahaa miyaadan hayn maradoodii ha dee taaba iibiyo dee kharashkiisa reerka ku waxay buu nebigu yiri salawatu wasalaamu alayh in cursiga la sameeyo lakiin waa wixii la awoodi karo wixii la awoodi karo in arooska laga dhigo iyo ducada weeyaan oo sidan iminka inagu aynu wax ku wadnaa waadhowa waxaan ka baqaya in dadkuba isguursan waayaba iminkaaba dee khatiyaan la kala joogaa in la yidhaahdo meherkii intaasoo kunoo doolar arooskii intaasoo kunoo doolar waxaanoo takliifo ah sax maaha sidaa awgeed in la fudaydiyo oo qoysasku wax fudaydiyaan si guurku u bato sinada iyo xumaantuna u yaraato ubad iyo taran badanna aynu u helno ummad nabi maxamed oo fara badanna aynu u noqono alayh salaau wasalaam waxaa ka midaan ku gebagabaynayaa waxyaabaha la gudboon qofka dumara ee laga rabo aqalka markay kusoo hoyato gabadhu waxay la mid tahay wasiirka daakhiliga ee guriga ninkuna wuxuu la mid yahay wasiirka khaarajiga marka dibadda uu ka shaqaynaya waana ra'iiskii madaxweynihii aqalka ka talinaya maxay gabadhu guriga ka qabanaysaa marka miyaad jiifsanaysaa miyay isdhex taagaysaa oo warwareegaysaayo soo galoo soo baxba maxay qabanaysaa shaqada ay qabanayso in qofka marka shaqo la qoro xafiiska la keeno shaquu qabtaay waxaan rabaa inaan tiriyo qodobo waan qodobaynaya waan adilada waktigu ii saamixi waay mid walba inaan daliilkiisa sheego laakiin calaa ru'uusul arqaam baan tirinaya si maskaxda loogu qabto kow gabadha waxaa laga doonaya ama qofka dumara ninku soo guursaday inay ninkeeda ateecdo wax wixii wanaaga oo shareecada wanaag ku ah inay ku adeecdo oo aanay day noqon midi midi ku taag in arrintu aanay noqon labo inay guriga ku sugnaato oo aanay aqalka idankiisa la'aantii ka bixin ka bixin ayaa la doonaya waaye saddex ninku haddii uu xaaskiisa ugu yeedho gogasha iyo firaashka inay u timaaddo inay xanuunsanaysa mooyaane haddii cudurdaar sharciya jiro ama xisi ah way xanuunsanaysa oo qofka xanuun baa haya waa shax ama daahirba maaha waa umul waa xayd waa sax xanuun baa hayo way xanuunsanaysaa waa sax war waa bukaaya hawshaa ma geli karo dembi kuma le markaa lakiin iyadoo caafimaad qabta inaanay meermeerin weeyaan qodobka afaraad inaanay aqalka u fasixin cid walba inuu isagu idinkiisa iyo ogolaanshihiisa laga hela mooyaane inaanay soomin soon sunno ah isagoo jooga inuu u fasaxa mooyaane maxaa yeele waqtiga rasuulka waxaa dhacay nin la odhan jiray safwan ibna mucail la odhan jiray ayaa waxaa dhacday waa ninkii caaisha markay jiifsatay ee safarkii ka hadhay awrkiisa ku soo qaaday safwan ibn mucad ayaa islaantiisii uu guursaday baa ka soo ashtakootay waxay ti rasuulka ilaahayow xadiidka xaakima musadra ku keenaya saddex qodob baan ninkayga kaga cabanaya oo marka koowaade qur-aanka markaan akriyo aayado ka mida way dilaa marka labaadna salaada subaxba uma kaco goor qoraxdu soo baxday buu toosaa marka saddexaadna soonka sunnaha markaan soomo ayuu iga jebiyaa u yeedh baa layidhi warkaale safwaanow see wax u jiraan rasuulka ilahi wuxu nin dhalinyaaro aabbaaneh qoftan dumara dhowaan baan guursaday iima sheegto barqadii baan soo gurya noqdaa markaan dee u baahday tiraa waa soomanahay anna kama yeele waa ka jebiyaa buu yidhi haye xagga hurdada reerka aan ka dhashay buu yidhi waxaannu caan ku nahay hurdo weynin haddaannu jiifsano iskayo inaan u kacno mooyaane waxna kicin karaba male qodobka saddexaad maxaad gabadha u dishaan markay qur-aanka aayada ka akhriso in badan baan waxaan ku idhinaa qur-aanka intaasaan ka aqaanaa iidda ha iga akrine <laughs> dabeetana way iga diidday daanna waa dhangadeeyaa war qur-aanku wuu idinka badan yahay labadiinnue wada akhrista marka aad toostana tuko salaada markaasuu yidhi uma bannaana qof dumaroo alla ilaahay iyo aakhiro rumaysan in ay soonto soon sunnaha ninkeedii oo jooga hadduu laakiin dibadda ku maqan yahay ama safar ku maqan yahay waanu markaas soo beegnayn dee caawa iyo maanta way iska soomi kartaa wax dhiba male waxaa ka mid a ah waxa laga rabo in maalkiisii hantida guriga taalla aanay saydhsaydhin oo aanay saydhsaydhin oo maaragtay daahiyadii aqalka ku xidhnaameeye oo waa bixiyey hiblaayaan siiyey rooggii iyo mashamicina ma soo dhowaanba talaagadii waan bixiyey khasaaladii bixiye wax wax lagu cuno digsi nookin digsiyaashii meeye waa bixiyey wixii meeshaba riwaayad baa ka socota marka de inaanay aqalkii hantidii taallay aanay saydhsaydhin ciddii maxaanku le wax weyn marka la bixinayo waa in talada wax ka ogaada waxaa ka mida arrimaha layska rabo inay ubadkiisa iyo isaga iyo aqalka khidmadooda ay xil iska saarto waxaa ka mid ah in ay sharafteeda iyo diinteeda ilaaliso sharaftiisa iyo diintiisa iyo maalkiisa iyo ubadkiisana ilaaliso waxaa ka mid ah inaanay ka abaalka dhicin oo wixii wanaagsanee wacanee dhaqan iyo dhaqaalo iyo nolol wacane uu kula macaamilo inay u ogaato jazaak allah khayr tiraado waxaa ka mida inay isu qurxiso oo ay u labisato isu cadriso oo dee toobkii ay la joogtay jikada iyo aqalka aanay hadhow aqalka la soo fadhiisane ay xaragootoo labisato innaga dumarkeennu qaar waxay u badan yihiin qaarkood in marka aroosyada iyo xafladaha la aadana si wacan loo xaragoodo ama dahaba xidhato ama dahabo ee xidhato ama ha si wacan dee ay ka marayso ku tagto aqalka markay joogtona shandada iyo kabarhku maryo aan bilo la soo saarin baaba ku jira odaygani waagii horaaba ugu dambaysay lama aragba cid u xaragooto isagaa ugu wacan isaguna waa ku xaragoodaa garan dhammaaday iyo macuus laalaabantay waanu soo xidhan waa wax waan garamo wacan iyo macuus xidhan iyo wacaniyo waa inuu soo xidhaa waa inuu weli culimmada qaar waxay leeyihin waa inuu waa inuu xooggiisa tusaa oo haddaad funaanad weyn xidhato aad lagu arki maayo laakiin garan garba go'a markaad xidhato dee muruqahaagii baa bannaanka yaalo <laughs> ninkani misaalan maaha sida iyaduba de ay iyaduna jalaabiib kuma xidhne eh waxbay ku xidhantahy sad iyo waxbaa la yidhahdaa sooma waa la iga dumarka dharkoode sad iyo waagoo dhiija buutiy waxbaa la odhan jiray anugu qaangaadhaye waxaasaa bay xidhanaysaa soomaa maxaa adiga kugu raray joonyadaha de waa inaad wax wacan xidhataa inantu ku aragta iscadrisaayo wacaynka waxaa ka mid a ah waxyaabaha la rabo in haddii ay ka jeebroon tahay oo ay isaga ka jeebroonto xoogaa xagga dhaqaalaha inaanay oo aqalka iyo reerka iyo biilka iyo nolosha ay la caawinayso inaanay u abaaliyo gallad sheegan mar walba waay naga daabuuq annagaa kirada bixino korantada bixine maxaad nagu waxyar baad bixisaa dhuxushan baad keentaa iyo biyahee baad bixisaaye oo inaanay dee ku siraadin oo ka daysaa oo ay ka xishootaa oo maxaan ku waxay ku caawi cid cid ay isagaa u mudan haddii uu jeebka ka liito ilan dadku isku jeeb maaha hantiyarow hadduu yahay hanti badan aanu lahayn oo xaaskiisii ooridiisii aad tahay inaad ku qanacdo waxa ilaahay qayb idin siiyey oo aadan ku sad iyo xisaab goosan kuwa idinka dhaqaalaha iyo fooqyada iyo aqalada iyo maalka wanaagsan inaadan ku sad goosanin wixii alla idin siiyey alxamdu lilah dumarkii wanaagsanaa waxay raggoodu markay aroortii ka tegayaan yaa haada ittaqi illaaha fiina war yaa hebelow waad noo shaqo tegaysaae war ilaahay nooga cabso war xaaraan ha noo keenin war xalaal noo keen gaajowa waa adkaysan karnaa naaruma adkaysan karno saasay odhan jireen waxaa ka mid a waxyaabaha muhimka ah inay mucaamilada ehelkiisa wanaajiso sodohdeed iyo sodogeed iyo aqribada iyo guriga inay wanaajiso ayaa ka mid ah inaanay samaynin wax dhibaya hadal iyo af iyo adin iyo ficil inaanay ku samaynin in ay ku dadaasho aqalka ay ku jirto in wad iyo ajal u timaado ay ka baxda mooyaane inaanay aqalka kaga bixin wax kale oo haddii wax yar laysku qoonsadaba aanay odhan warqadayda isii waxyaabahaasoo dhan ayaa ka mid a ah. in haddii uu dhinto ti alle u timaado afar bilood iyo toban habeen ayuu cida tirsato isaga waxaa laga rabaa si habboonoo wanaagsan inuu ula macaamilo qoftaa dumara ee ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddeeda xilkeeda uu saaray waxaan dembi haleeshiinaya labada taagta daran ee daciifka xaqooda qofka dayaca agoonka iyo qofka dumaru nebigu sal allahu alay wali wasalam waxaa ka mid a ah inuu masruufo oo xaragadeeda iyo caafimaadkeeda iyo nolosheeda iyo dhan walba intii itaalkiisaa kula dadaalo waxaa ka mid ah inuu si wanaagsan ula dhaqmo hadallo wanaagsan uu kula hadlo ayaa ka mid ah maxaan ku idhaahdaa hadallo fiicfiicanoo wanaagsan uu gabadhii kula hadlo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah in uu sida iminka la sameeyo ka ilaaliyo waa inuu hadduu cawaynayo soo jeedayo caqalkiisa iyo qoyskiisa la caweeyaa la soo jeeda maqaaxyaha inta la fadhiisto koob iyo toban ku soo dhaadhacya sida inuu gaadh ka soo degay oo kale mee labayo tobanka habeennimo waa inaad markaad cishaa'iga tukato haddaadan hawl muhima lahayn heerka kaale oo carruurta iyo qoyska xaaska u sheekee oo sheekadeeda dhegayso oo taada ha dhegaysato oo ummad idinkoo saa u wada sheekaystay oo kala war qaatay in maxaanku idhahda markaa la kala seexdo waxaa ka mid ah in maxaanku idhaahdaa qofka dumari uu aad ninku indhaha ugu fiirsan qofkan waa qof bani aadama wuu khaldamaya waxbaa ka dhacaya waxbaa ka khaldamaya hadallaa ka soo dhacaya wax weliba maxaasaa ii tidhi maxaad waxaasaad igu samaysay garnaqsi taagan un inaan meeshii noqon dulaad waa inaad samaysa dulqaado wax badan dhegaha aad ka xidhataa ayaa loo baahan yahay waxaa ka mida in akhlaaq wana shareecada baristeeda iyo diinta ku dhaqankeeda inaad kula dadaashid waxaa ka mid ah in aadan gabadha af iyo adin wax gaadhsiin oo aad gacantaada iyo afkaaga cay iyo habaar iyo dil iyo dhaqan xumo iyo dayac inaad ka ilaaliso waxaa ka mid ah gabadhii haddii idinku weydiisato inaad u fasaxdo iyadoo ku xurmaynaysa hadday idinku weydiisato inaad u fasaxdo waxaa aadaabtii ka mid ah haddii ishaadu ay ku dhacdo cid kale waxaa dhici karta mararka qaarkood in ishaadu ay ku dhacdo qof kaloo dumar adoon u qasdin in aadan markaa is odhan islaantaada taad aragtay baa ka fiicanoo ka wanaagsanoo ka qurux badan taa is odhan rasuulku wuxuu leeyay maalin maalmaha ka mid ah ayuu intuu aqalka tegey islaantiisii iyo xaaskiisii saynaba oo harag asal marinayso shaqaynayso usoo gala ka soo kac haragga dabeetana rasuulku waa la kulmay markaasuu aqalka ka soo baxay markaasuu rasuulku saxaabadii u yimid markaasa rasulku wuxu uhi salawatu llahi wasalaam ninku hadduu reerkiisa intuu ka soo tago reer kale hadduu qof dumara ishiisa ku dhacdo oo hunguri galo reerkiisa ha u noqdo ha u tago waxa xaaskaagu leeyahay tanina waa leedahay marka inaad niyaddaada u sheegto gabadhii ugu diinta wacnayd tii ugu quruxda badnayd tii ugu akhlaaqda wanaagsanayd tii ugu xushoodka badnayd tii ugu gobaysnayd ayaa ilaahay oori iyo xila kaaga dhigay liq calooshaada gelitaa taal laakiin haddaad istidhaahdo waa laga fiican ya islaantano oo maxaan ku raa adigabaaba qalbigaagu ma fadhi qalbigaagu ma fadhi waa in qalbigaagu uu reerkan boqolkiiba boqol ku kalsoon yahay inahaas wakhtigaa iga dhammaaday inaasaan ku uruurinayaa ilahy waxaan ka baryayaa inu naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana wsala allahu wslm ala nabiyina mxamed